habeenka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira e guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisidi gelingelin ka dar garya garis hirtiyey gelingelin ka daran gobolgobol ka garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday dhacday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday habe wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib markale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo isniin ay sii baxayso talaada ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sannada labada kun qodobada caawa barnaamijka xogoraysi aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey dagaal saacado badan qaatay oo ciidamada deegaanka oo kaashanaya kuwa xooga dalka iyo al-shabaab ku dhex ciidciidka jeembilow oo u dhexeeya califool dheere iyo mahaday halkaasi oo uu ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac uuna ku geeriyooday agaasimihii amniga degmada mahaday haddaba waxaan eegi doonaa waxaa jiray khilaaf la sheegay inuu u dhexeeya ciidamada deegaanka ee gobolka hiiraan iyo kuwa shabeellaha dhexe kama jiraan taasi waa been abuur cudamada deegaanka oo mataqaanaa urada dhinac way wada dagaalamayeen maalmihii hore kadibna waxay u baxeen dana oo u gooniy oo fasaxa waayo codsii horena weydiisteen wax khilaafana kama jiraan dhimasho iyo dhaawac ayaa kasoo gaaray walxaha qarxa oo ay garaacayeen caruur aada u daayar oo wada dhashay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada xoogga dalka dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamkana waxa ay howlgallo wadajir ah ay ka fuliyeen maanta deegaana dhaca koonfurta gobolka mudug wararkii ugu dambeeyey ee howlgalladaas ka socda koonfurta gobolka mudug ayaan idiinsoo gudbin doonaa saaxiib iyadoo dalaga dalka uu dhooban yahay suuqyada qudaarta ee magaalooyinka soomaalida maxaa sababa in dalka dibaddiisa laga keeno xilli maanta miraha cambaha laga keenay amaba miro cambo oo laga keenay dalka masar aad ay soomaalidu ugu hadalhaysay baraha bulshada ee ay ku xiriirto waraysi ku saabsan ayaan soo gudbi doonaa saaxiibayaal qodobadaas iyo qodobadii kale inugu soo korro intaan barnaamijkeenu ku guda jirna ayaad maqli doontaa saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali oo mar kale iyo xog waraysi baeeeeeeahinka jidka walaalay ummaddu u dhexeeya kadaa qashinka ku shubayso maxaa kaa galay adimaa ku hoyda walaalay miyaadan ogeyn in nebigeenna naxariis nabadgel korkiisa ahati uu yidhi iimaanka waa lixdan iyo dhowr laamood ama toddobaatan iyo dhowr laamood kan ugu weynna uu yahay tawxiidka kiisa ugu yarna uu yahay jidka inaad ka qaado dadka wax dhibaayo qof moos ba allaha ka dhige adna isweydii bal waad ku shubaysaaye iimaan ma leedahay gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti habboon ayaad leenahay haddii aynu ku bilowno ciidciidka jeembilow oo dhaca inta u dhexeysa califool dheere iyo degmada mahaday waxaa maanta ka dhacay dagaal khasaare geystay iyadoo ciidamada deegaanka iyo kuwa xooga dalka oo isgarabsanaya ay weerar ku qaadeen dhul hawd ah oo markaa ku yaala halkaas khasaare ayaana ka dhashay waxaa sidoo kaleeto xubnaha ka tirsan al-shabaab ay weli ku go-doonsan yihiin dhulkan hawdka ah ee lagu magacaabo ciidciidka jembilow sidoo kale waxaa khasaaraha ka dhashay kamid ah inuu ku geeriyooday waa agaasimihii amniga degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe cabdi maxamuud cali waxaana eh, uu sheegay gudoomiyaha degmada mahaday oo aan wax ka weydiinay in khasaare xoogan ay gaarsiiyeen kooxda al-shabaab in ka badan toban maleeshiyaad ah oo kooxda ka tirsanaana uu indhihiisa ku arkay oo ku geeriyooday dagaalkii maanta halkaasi ka dhacay tira intaasi ka badanna ay eh, ku geeriyoodeen oo maalmihii lasoo dhaafay eh, si joogto ah ay u dilayeen xubnaha maleeshiyaadka ah ee al-shabaab ka tirsan ee halkaasi ku sugnaa dhanka kalena sidoo kale waxaan wax ka weydiinay khilaaf la sheegay maalmihii lasoo dhaafay inuu u dhexeeyey ciidamada deegaanka ee gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo la sheegay qaar kamida ah ciidamada in ay faarujiyeen furimaha dagaalka warkaas ayuuna been abuur ku tilmaamay gudoomiyaha degmada mahaday ee gobolka shabeelaha dhexe saalax wiish aad i aad u umahadsan tahay saciid iyo mataqaanaa bahda kulmiya dhamaantiin waxa waaye ehm, maanta dagaalaa ka dhacay dagaalka maanta dhacan wuxuu baxay hadda maanta mataqaanaa looguma horay annaga inay wadaadka dagaal socday oo aan dhihi karna wiig waxau ahay mataqaanaa nimanka khawaariijta ahaayo nabada aan ogolayn umada soomaaliyeed dhiigooda iyo amnigooda iyo sharaftooda banays ayay mataqaanaa ahayn waxaan la dagaalamaynay waxau ka dhacay sida mataqaanaa ay idaacaduhu dhamaantood ay wada ogyihiin meesha layidhaha ciidciidka jembilow oo degmada mahadayhe ah. taaka waktigaan dhihi karna abaarihii shan saac bau bilowday in muddaabau socday waxawaaye kolley dagaal hadduu dhaco dhacaayo waa la garan karaa laakiin alxamdulilah annaga mataqaanaa aad iyo aadaan u fiicanaha welina waa isbar fadhinaaho meeshii dagaalku oo ka dhacay ayaan hadda aan kula hadlayo aan ku suganahay hal iridoo yariisa baa u furan afarta koonan ka taaganahay marka dagaalku qaab noocaas u ahay waana jug kaymaho mataqaanaa lamagalaaya ay waxay ka samaysteen kayliya waaweyn godad oo taleydanta aho waaweyn oo ay ku soconayaan marka siday wax u dhaceen weerarka idinka miyaa qaaday mise waa la idinku soo qaaday ma annagaa qaadnaba maalin walbaba annagabaa qaadno hadda ayagu waxa waaye meel waxay ku jiraan kaynahoo mataqaanaa aan la geli karin in ay ka soo baxaan ma rabaan saad wada ogsoontihiin mataqaanaa dhowr bil ka hor ayaa mataqaanaa laga xoreeyey nimankan khawaariijta ayagoo dhuumaalaysiya bay soo galeen waxay jiri jireen dhanka webi oo qorac bixina haddee marka labadii toddobadood oo la soo dhaafay ayay waxay ahaayeen siduu dhow malaysia kusoo galeen rasiidka jembulow waana la soconay xogteedao dhaqdhaqaaqooda iyo wax walbaba waa ogeynay meeshii markaan mataqaanaa weerarka ugu horreeya aan ku qaadnay isbuucay marada ee dhexdeeda oon ku weerarnay ayaguna waxay sameeyeen godad waxay ka qoteen ay caadi mataqaanaa ay ugu soconayaan ayagoo inta kaala dagaalayo asigoo godka aan ka bixina waxaad arkaysaa ninkii inta kaala dagaalay asigoo mataqaanaa toban talaab ama shan iyo toban talaab ka xagga haddana kaaganoo kula dagaalayo maantana sida ugu dhacay marka mataqaanaa ku faahfaahin aaga ay ku jireen oo ay ka dagaalamayeen miina bay ku xidheen miinadibaa qaraxday miinadi markaa waxaan u waxay ahaayeen laba miino kolley aagii ay ka dagaalamayeen waa ka riixin oo waa ka bixin khasaaro maxaa ka dhasha marka inta la ogyahay miinooyinkaas qarxay waad noo sheegay waa uu badan yahay ayaga dhankooda waxa waaye waxaan kor tagnay oo mataqaanaa inmidaho dagaalku socday subaxnimadii aroortii hore waxaa lagu garaacay mataqaanaa hoobiye kadibna mataqaanaa ciidana infantry baa galay khasaaruhu waa ayaga dhankooda waxaan dul istaagno annagu aan aragnay dhowr iyo oo aan dul tagnay oo mataqaanaa qaybuna ay badnaayn dhowr iyo tobankaasaan arkay oo anigo aan indhihii ku arkay mataqaana dhan kalena waxaa lagugu sheegay oo lagu arkay ayagana meydad kale ayaguna fara badan oo ay qayb kamida ay yihiin maanta qayb kamida ay yihiin kuwo horo oo meesha ka dhacay marka anaga dhankaynana alxamdulilah laba wiil baa mataqaanaa nooga shahiiday midna wau nooga dhaawacmay khasaaraha dhankayna intaas ayagana waa inta aan aragno anagoo aan indhaheyga saaray hmm. eh, dhowr iyo toban ayaan arkay dhanka laba dhinac baan ka weerarnee dhinaca kalena meydad kale ayiilay wiilashii ugu dhaheen oo afar dhankiina eh, ragga geeriyooday waxaa ka mid a ah sidan ugu maqaalaha gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasada degmada mahaday ee gudoomiye ku-xigeenkaaga ahaa maxaa ka jira maya maya maya waa waa been abuur waa been abuur waxba kama jiraan gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasad oo caafimaad qabaa mana jooginba dagaalka waxau jiraa mataqaanaa jawhar buu cid maamulka ka tirsan oo ku baxday miyaa jirta marka dagaalkan dagaalka waxaa ku geeriyooday agaasimiha amniga degmada bedel yidhi aan kuu sheegaayo marka dadku waxa waaye waxay u qaateen guddoomiye ku-xigeenka agaasimaha amniga waa cabdi maxamo cali ayaa la dhihi jiray allala naxariisto isaga iyo wiil kalebaa ku geeriyooday wiil kalena wuu ku dhaawacmay inta dhimatana allalu naxariista aan leenahay xaqna waayo geeridu meesha uu ku dhintana ama ay wiilka kaloo la joogan oo ku dhintana waxa waaye waa wax waajiba ah oo mataqaanaa dal dadkiisa ee dalkiisa u dagaalamaya diintiisa marka waa ku shaliidanan aan lena maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo baxaya dhaliilo ku aadan in ciidamadii deegaanka ee labada gobol ee shabeelada dhexe iyo hiiraan oo markii hore ku heshiiyey inay howlgalkan ka wada qeyb qaataan ee isku khilaafeen maxaa ka jira warkaas maya waxba kama jiraan taasi waa waa been abuur cudamada deegaanka oo mataqaanaa urada dhinac way wada dagaalamayeen maalmihii hore ehm, kadibna waxa waaye waxay u baxeen dana oo mataqaanaa oo u gooniy oo fasaxa ayago ay mataqaanaa codsiiho ayna weydiisteen wax kalaafana kama jiraan ma jirtaa guddoomiye in xubno ka tirsan al-shabaab ay ka baxsadeen go'doonkan way jirtaa way jirtaa way jirtaa meesha waxa ku sugan waa niman waaweyn oo mataqaanaa khawaariju qolada ay ku tilmaamaan eh, anaga uma naqaan mas-uuliyiin mas ay ku tilmaamaan ah, ayaa ku jiro eh, sida aan ognahana dhowr xibnoodoo kamida in ay mataqaanaa ay baxsadeen way jirtaa eh, hadda maantadan ayaa waxaa dhacdaba afar kamid ah oo shabaabka kolley waxaan dhihi karnaa qoladaasu asgar bay ahaayeen inay ka baxsadeen oo ay ka fakadeen sidee ugu suurta gasha marka inay baxsadaan maadaama aad harbayseen waa jo kayma oo meesha laga dagaalamaayo waa dhul howda oo kayl ah waxa laga dili karaaba ayaga dhanba waa wada xirxiran laba hilib kaliya waayo waxa laga dili karo anaguna kor baan ka wada xirno beero oo mataqaanaa waxaa ku yaalo salaaxa oo dhay eed ahaan waa beeraha caramadeyda oo baashu waa dhul ay biyobaxa ay soo gashay hal hilib baa u fureeday oo dhulka hawdka ahaay kaynta ahaay meel kamida markii dagaalka uu kululaado faraha la isla galo ay xabadii absaar ay noqotay ay jabki ugu horeeyo ay jabeen ayagoo fakadahay meesha mataqaanaa ka baxsadeen marka anagu indhaha maanan saarin dadka deegaanka bulshada ayaa mataqaanaa noo sheegtay afar nimoo kamid ah oo cararayso in ay dhanka koonfure ay u carareen ilaahay wakti ayuu qaadan karaa marka dagaalkan markaad fiirisay ragga meesha ku jiro oo aad ku go-doomiseen iyo awooda ciidamada deegaanka oo kaashanaya kuwa xooga iyo diyaaradaha dagaalkaba ehm, dagaalka waxaa dagaalamayo waa milatariga xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka oo macaawisleyda la yidhaahdo ehm, oo isgarabsanayo ayaguna waa mataqaana nimanka khawaariijta ah oo meesha ku sugan waa niman mataqaanaa aan dhihi karno in ay dhintaan kale inay diyaar u yihiin boqolkiiba sagaashan iyo shan oo diyaar sida aan aragnay oo dagaalka oo u socdo maalmihii ugu dambeeyey waxaan odhan karnaa waa niman inay dhintaan kaliya go-aankooda uu yaho uusan ahaynin mataqaana in ay noolaadaanba adduunyada marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa saacadaha ugu dhowdhow in mataqaanaa uu soo horreeyo oo soo afjarmo dagaalkaas waxaan rabaa inaan hal qodoboo kale ku daro oo fursadan aan uga faa'iidaysto waxaan rabaa inaan mataqaanaa codsi aan u jeediyo waa dawladda federaalka aada iyo aada mataqaanaa noo taageertay oo waa nala shaqeeyo weysaa oo waxa ka dagaalamayo meesha waa xooga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo isgarabsanayo waxaan mataqaanaa ka codsanaynaa in ay noo sii kordhiyaan ciidamada waa wa waa codsigayga inay noo sii kordhiyaan oo mataqaanaa dhankii sahaydii iyo intaas oo dhanbe aan mataqaanaa ay nala soo gaaraan inkastoo anagoo aan hadda saacadaynu iyo saanadaynu ay dhammaystiran tahay oo aan ka helnay haddana waxaan kasii codsanaynaa in ay mataqaanaa si degdega ah ay mataqaanaa aan uga sii helno insha allahu tacaala waana ka heli doonaa oo horeba waa nooga soo jawaabeen gudoomiyaha degmada mahaday saalax axmed abuukar ayuu ahaa oo iga warbixinayay dagaal maanta ka dhacay deegaanka califool dheere iyo inta u dhexeysa degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe dhulkayma ah oo lagu magacaabo ciid ciidka jeembilow halkaas oo uu sheegay in khasaare xoogan ay ku gaarsiiyeen xubno al-shabaab ah oo ku sugnaa muddooyinkii lasoo dhaafay kuna godoomiyeen ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaankaba godob godob dhashiyo talawaada guracan lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira ruux u baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogal webi goor laysku daray lama kala gato kala mana durmaan agaag saaxiibayaal xog waraysi ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa idinkaga imaanayaa markana haddii aynu eegno qodobo dhowraha ayaa noo soo socdo oo ku saabsan dhimasho iyo dhaawac soo gaaray caruur wada dhashay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaas oo ay kula qaraxday miino iyo qodobo kale oo ku aadan howlgallo ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaankaba ay ka fuliyeen koonfurta gobolka mudug balse markan iyadoo dalka ay kasoo go-aan dalagyo muhiim ah oo aada markaa dadka soomaaliyeed ama beeraleydaba ay caan ugu tahay inay soo saaraan kana mid yahay cambaha ayaa maanta magaalada muqdisho waxaa ay baraha bulshada soomaalidu isla dhex wareegayeen dalag amaba mid ka mida ah miraha kasoo go-o beeraha dalkeena oo cambe ah in eh, suuqyada muqdisho lagu arkay kaas oo la kala siisanaya halkii xabo oo cambe ah laba dollar oo lacagta mareykanka ah halka dalaga dalka kasoo go-o ama cambaha kasoo go-o dalka la kala siisto marka uu soo go-o laba kun oo shilin soomaali ah ilaa iyo shan kun oo shilin soomaali ah oo lacagta ee dadka soomaaliyeed una dhiganta shan iyo labaatan sinti haddaba dalaga soomaaliyeed amaba kasoo go-o beeraha dalkeena muxuu saameyn ah oo uu ku yeelan karaa in dalka la keeno oo dalka dibaddiisa laga soo dhoofiyo qudaartii ka bixiysay gudaha dalka waxaan wax ka weydiiyey aqoonyahan cilmiga beeraha bartay oo lagu magacaabo maxamed muuse waxaana uu iigu yiri sidan horta waa mahadsan tahay magacayga waa maxamed muuse cambaha iyo guud ahaan khudaar badana waxay ka timaadaa dibadda oo subax walba eelaboorka ka soo degta waxyaabaha ugu waaweynna waxaa ka mid ah in boolashi guud oo beeraha uu dalka ka jirin iyo in ganacsatadii dalka ay fahmi waayeen in dadka beeralayda ah ay maal gashadaan Mm. marka waxaa kaloo jirta in beeralaydii naftirkoodii aan dhiirigelin iyo loo haynin ninka la yidhaahdo in la dhiso asiskaashitooyin loo dhiso marka waxaa keenaysa si guud in beeralayda maanta iyo beerahaba ay caqabado badan ka jiraan caqabadahaasoo kuwa hadda kuu sheego isbiirsadaa maxay markaa ka dhigan tahay in dalka la keeno dalagii ugu muhiimsan maanta dalagyo badanaa dalka kasoo dega waxayna ka dhigan tahay in cambe maanta uu dalka usoo dhoofo uu dalka yimaado uu dekeda kasoo dego uu diyaaradaha kasoo dego isaga iyo khudaar badan weliba labadii dalag oo meynka noo ahaa oo dalkeena ka baxayay sida muuska iyo sishinta labadoodiiba maanta meelo ka mida ah dalalka carabta iyo africa laga keenaa marka waxay ka dhigan tahay nasiib darro weyn oo dalka ka jirta iyo in wasaaradihii beeraha ay ka qayb qaadan waayeen ninka la yidhaahdo horumarinta wax soo saarka sababto ah ayagaa dalka u xil saaran ayagaa ninka la yidhaahdo dowladda u wakiilatay inay ka shaqeeyaan eh, wax soo saarka sababto ah maanta hay-ada badanaa ka shaqeeya mm. hay-adihii naftirkooda waxay caawiyaan in dibadda wax laga soo dhoobsado marka nasiib darro aad u weyn ah, dalka ka jirta eh, caqabadahaasna xalkooda waxaa xalayn kara oo ay u baahan tahay in ganacsatada iyo dowladda soomaaliya ay fargelin weyn ku sameeyaan dalka haddii waxyaabahaas la keenay saameyn intee la ayay markaa ku yeelan kartaa marka dadka beeralayda ah saameyn weyn saameyn weynaa ka dhalan kartaa sababtoo ah dalka wuxuu leeyahay laba wawi laba webi aad u waaweyn beero waaweyn oo wax soo saarka ku fiican dhul bartayl ah saamaynta ugu weyn ee ka dhalan karta waa in beeralaydii ay niyad jabaan in wax soo saarka la joojiyo in haddii cambihii suuqa yaalay ninka la yidhaahdo uu kakeni uu ka tayo fiican yaan la iibsanaynin in guud ahaanba beeralay badan oo hore oo beerta qudaarta iyo noocyada kala duwan ee cuntada hore waxaa u ogtahay inay suuqa beeraha ka baxeen oo maanta qaxooto ay yihiin kuwii harsanaa oo ahaa kuwii beerayay midhaha markuu dhuultisku cambaha ka mid yahay ay saameyn weyn ku keeni kartaa inay joojiyaan wax soo saarka ay ka doorbidaan inay eedaa lacag ka qaataan maxaa dhici kara marka haddii ay joojiyaan wax soo saarka wax soo saarka haddii ay joojiyaan waxaa dhici karta inay dhiirigelin u noqoto dadka ganacsatada ah oo caalamka ka keensada sababtoo ganacsatada ma jirto boolicy u diidaya ama siyaasad u diidaysa inay suuqa eh, waxay rabaan keensadaan oo siyaasaddii cashuuraha ma jirto siyaasaddii beeraha ee wasaaradda beeraha ma jirto marka in eh, beeralaydii ninka la yidhaahdo eh, ay wax soo saarkooda hoos u dhaco taasa saameynta ugu weyn eh, horey sidaan oo kale waxaa lagu keenay dalagyo kale oo kala duwan gudaha dalka iib oo laga keenay wadamada dibadda maxaa diidayaa in siyaasad laga degsado wax soo saarka dalka in dalka la keenay yaayo iyo cambe iyo moosba oo dalku uu caan ku yahay ka faa'iidaysasho la-aan ma muuqato waa sax dalka hore khudaar badan iyo dalagyo badan oo sisintii ka mid tahaba dibadda waa laga keenay marka dawladdii ay laga rabaa dawladda sababtoo ah maanta dawladdu uma shaqeeyaan wasaaradda beeraha federaalka dadkii waxaan ehelka u ahaa oo boolisiga dejinaya oo aqoonta u lahaa oo ilaa b h p ka soo qaatay kuwaas in la keeno oo meeshaas la badhiisiyo la dhaho siyaasaddii beeraha dejiya si wax soo saarkii dalka uu hagaago suuqyada caalamkana aysan wax noo soo dhoofin annagaan wax u dhoofin ugu dambayntii marka maxay ku dambayn karaan beeralayda waxaa jiro eh, dhaliilo badan oo hay-adaha sidoo kale ay qayb ka tahay in loo jeediyo oo ah in beeralayda ay lacago u qoraan guud ahaan wax soo saarka dalka muxuu ku dambayn karaa wallaahi wax soo saarka dalka meelo badanaa ka burburnay beeraha hadda meelaha wax yarka ka jira ahayd oo dalka tiirarkii eh, taagnaa uu ka mid ahaa oo wixii gudaha laga soo saara aan cuni jirnay marka haddii saan kusii socoto waxay ku dambayn doontaa zero iyo in waxaan la soo saarin mm, eh, maanta waxaad eh, nacambe laba kun oo shilin soomaaliya uu ka maraya magaalada jowhar dadkii jowhar joogay waxay ka cabanayaan suuqla-aan dalkiina suuqii dibadda lagu keenayaa marka siyaasada ganacsiga beeraha eh, ma shaqayso tii bolisiga beeraha wax soo saarka ma shaqayso marka haddii si ay kusii socoto waxay ku dambeyn doontaa in dalka wax walba oo laga cuna sida hadda boqolkiiba lixdan ay u tahay oo dibadda looga keeno afartanka dhimanna ay u dhamaystirmaan maxamed muuse oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga beeraha iyo waxa oo aan wax ka weydiiyey dalag markaa ka mid ah dalagyada dalka uu caan ku yahay oo ah miraha canbaha oo maanta lagu arkay suuqyada muqdisho kaas oo la kala siisanayo laba dolar amaba lacag u dhiganta lixdan kun oo shilin soomaali ah waxaana ay dadku aada uga falceliyeen in dalagan dalka la keeno iyadoo uu inta badan suuqyada ku hallaabo marka la gaaro xiliyada uu soo go-o guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waagaag saaxiibayaal markana haddii aynu eegno duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool caruur wada dhashay oo aada u da-yar ayaa dhimasho iyo dhaawac khasaare ah uu kasoo gaaray kadib markii ay walxaha qarxa oo aan weli qarxin ay garaaceen iyadoona khasaaro xoogan uu halkaasi ka dhashay mid kamid a ah dadka deegaanka oo lagu magacaabo rashiid maxamuud xambuuse ayaa waxaa u warramay waryaheena axmed maxamed ibraahim isagoo uga warbixiyey xaalka goobta iyo sida ay wax u dhaceenba maanta dee walaal dhalinyaro caruur dee meel ku ciyaarisay macnahaba oo dhinaca miyiga magaalada maraaga meeshii dagaalku uu hore uga dhici jiray ee ciidamada somalilan laga saaray madaashiicda madfaca oo aan qarxin ayaa afar oo wada socotay ku qaraxday dee iyagu waxaan dhalaalaya markay arkeen bay dee taataabteen si unbay dhulka uga dhacday ama waxbay ku dhufteen labaa dhimatay midna daawac halisu noqday ka kalena waa ladan yahay marka intaa un weeye waana meel miyiga camal ah ahoo magaalada maaha waa meel u jirta ilaa lix kilomitr oo eh, eh, ciidamadii somalilan ay joogi jireen miyay wada dhasheen caruurta ha dee kolla waa ha caruurtsay wada dhasheen laakiin de waa caruurin wada ciyaaraysa oo meesha wada maraysay xoola meesha daaqaya inay la joogeen eh, bay u badan tahay oo meeshuna dee maadaama maadaama eh, ay ahayd dhul caws ka baxay oo daaq fiican leh ilaa sideedii bilood ee ka dhacayay wax mhm. dadaho iyo xoolaoogin eh, dee dad reermiyigaa kusoo dhow mid ka mid a ah dadka deegaanka oo lagu magacaabo rashiid maxamuud xambuuse ayuu ahaa u warramayay waryaheena axmed maxamed ibraahim ugana warbixinayay xaalka goobta caruurta uu qaraxu kula kacay ee ah duleedka magaalada laascaanood garyagarisirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka xogwaraysi ayaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho oo idinkaga imaanaya qeybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa saaxiibayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay ayadoo shabaab dhiigga cabadhooban yahay ciidda dhibka shacabku waagii baryaba dhiilla yahay taagan dhimashadu xaddaaf noqotay iyo dhaawac iyo maydku boobkiyo dhicii gaaray meel ruuxna dhiga waayay ayagoo wadaniyeen dhab iyo sheegta qarandhowryo ka dhaadhiciyey soomaalidii beenaan lagu dheefin qof waliba wuxuu meel dhigtow qaadan dhaxalkeede taallada kuwii dhaqi jira wcee ma dheragteen calyo xigaal gudubtaywarkalamaana war ma haysiine gabalkii macawisleydoon qaybtiisii koowaad shala qaadanay qaybtii kalaan idiin hayaa dadkay weydiinaya ninkay sameeye gabagana abwaan mujaahid xasan afra xasan faalaa layidhaa war waxaan maqli jiray haddii lagu faduuliyo laysma feere maantae fartaa laga jawaaba hadaan kuu fasira taafaalka bakoorada warwarkaa ku soo boodin xasanfaal wuxuu yidhi hadallada gurucantaa muddaynugu gujeeyeene muddaan godanay oo godannay oo gaajo soco weyne iyaguna intay gool qasheen gibil casaadeene maantayse xaga gowlaliya garas cunayaane nabsigay galeen baa raggaa dhigay gabaahiire gashigay qabaan baa ka badan geedahaa baxaye baryay gowraceen odayo iyo geesiyaal badane godobaan qabo anigoon waqeed geedka cidu keenin oon eed bay indhaha igu gubayeene anna aan galaayuusi jiray guursimoo kale eh oon gunuunuc mooye kalaan gaysanoo odhane guudka saad u xiirtay in badan igu ganaaxeene garka oo sunnaha bay ikhyaar jeel ku geliyeene guhaad iyo maxaan ciil dartii gaar isula shawri maxaan labada gelin maalintii geesba kolu jeestay galab iyo habeen iyo maxaan goorna ladi waayey duulkani guryahanagii ayay nagu gumaysteene waa gargaar ilaahay haddii geeshkii noo kacaye allaylehe gar weeyaan inaan garabka siinaaye allaylehe gaddaan sugahayay galabta joogtaaye guullee dagaal maanta yuu noo gudboon yahaye kol haddii garkaa iyo garkaa guluf la heenseeyey oo gugacsidiisii shuftadii jayshku ugu guuxay oo weerar galay nimankii baas laguna guureeyey geesahana laga maray mudday gorodda taageeni waa inaan gafuur duubatada gebagabaynaaye godadkooda annagaa naqaan tuuga garar leeye geedkay ku dhuuntaanba waa garan karaynaaye gardaroolayaalow muddaad gobolka dhaliseene godob iyo muddaad eeda badan naga gelayseene maantoonkaa golroonaannay waa guulla mahadiiye waa garangar maalmaha adduungeli muslimba waacayne gashigaad qabteen midhihii waad guranahaysaane guraabaaska joojiya rag waa kii gegsi lahaaye war hadda nimankii waxay ka maraysaa wax dhambaagumaadeen kugamood falaysin wa garsoori lahay waxay ka gudaayaan gashigoodii weye hadda hadda hadda hadda gurigiinu ba'ay warbashiira waxaad ka tagtay kafuur duubatayo indhaha good ku xidhataba dardaroy eh. godkaagii eh. wataa lagugu soo galay war anna waxaan maqli jiray eh. waa garilaa nin waliba wooxow gaystay baa laga gudayaa aryaadhaha waxaa kaloo layidhi gowraca walaalkayd gaarhayow gibiilkay xanuune gaarhayow aanu ku garawne gaarhayow geyiga ilaali gaarhayow war waxaan kaloon maqli jiray oo shacabkii khawaarijta kumaysan jireen maanta joogaan gacmahayga waxaan laaboon xadhi ku giijaaba garhka iyo waxaan labada low meel isugu geeyey galladaan sugayn iyo wakhtigii wayna soo galay kaxaxabiyahe ah gardarooy gardarooy godkaagii waa halkaa lagugu soo galay aryaadhaha khawaarij iyo kaan wax maqlayna waa tii hore loo yidri ciidamadaynu gefka uma dulqaataan gardarrada ma yeelaan geerida ma diidaan gallaadaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye war abdulow wali ku tabtay guma ololay la goollaynayaan godin aflay kula goobayaan geedkaad gashaba way gooynayaan guusha iyagaale guusha guusha guusha galadaan sugayniyo wakhtigii waa ina soo galaye gobanimaadayada geeshkaahaye waxay ku hayaan ina garab gashaan galadaan sugayniyo wakhtigii waa ina soo galaye war waliba ku tabtay xubka adowga guba waa kuwa gurto gooriyo ayaan gu'la rooraye gobanimaadayada haye waxay ku galan waad inaad gudaa aan sugayniyo wakhtigii wayna soo galay aryadhaha samigay cabduloo yaabayna wuxuu yidhi how kuwaan dadku karaxsaadeen yaa keena kaalmaaday heelaan kuwaan dadku karaxsaadeen yaa keenay kaalmaaday heelaan galadaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye warkalamaana war ma haysiine waayahan daafaha iyo meelaha dagaal ka socdaad meeraysanayseeno muqdisho war kama haysaane gurigay galaan dhanba waa loogu galay boohu dhabarjabin ba isku dayeen warwarkaa dhexgelina kuwa badan oo soo qaxay ayaa magaalada ku soo dhuuntay guryana kiraystay oo degay sidii dadkii kadibna hawshii lagu aqoon jiray ayay is dib u bilaaba kumbatuur iyo bastoolad kugaadayna bilaabeen kii koowaadoo bastooladii wax ku gaadmaagay waa la dhigay raadkiisiina waa la dabagalo gurigu ka soo baxaa la ogaaday ciddii ka kiraysatayna waxaa la yidhi adinku ma lihdin guryaha ciidamadu ka mid yaha maanta laga bilaabo kii ku xigayna bumbatuuruu maagay inta laga daba ordaa qolada asagana jeegada lasoo qabtay ninkay gurigaa ka soo baxdaana layriyo xaynka fuurraxuni guri ay ka buuxaan buu ayagana dhammaantood waa la soo qabtay gurigiina waa lala wareegay marka guryihii dad uga kiraysta sidii dad caadiya ah, dowladdaa la wareegto hantideeda ku biireen maqaniibaa ka dhacday waar kuwaa ninkii ka kiraystay wuxuu yidhi bad baan galay allaylehee bad baan galay iyo ceel gundheeroon gundhada u war ma lacag jeclidiiyo eeday war dadku ayagaa falane meeqasana la dhahayo qof qofkaad guriga ka kiraysanayso iska fiiri ubow dadka maxaa looga yaqaana masbad baa ku taalla haye ka kiraysa aduu guriga garnayl marya soo guntay war waxaa hore loo yidhi intuu shabaab kuu jiraa buumbada kuu jirtaa marka haddii gurigaada ku soo ama gurigaa qarxaya ama waa lagaala wareegaya oo haddama waxaadna leedahay inta shabaab idiin jiraa gurila'aantuna idiin jirtaa war dadka ku marmarsiyoonaya ma ku taalla meeqaa la dhahaya garawaa ka kiraysan aryaadhaha war ma haysiine ra'yisul wasaare xamse waxa uu la kulma jaaliyadi soomaaliyeeda maraykanka joogtay waa dhintay waa baxsadeen miyuu mar kale war annagu haddaannu soo noolana idinku waa noorshinaa muu yidhi war sida bini'aadanka u dhaqma ma yidhi aryaadhaha warkaan ha dhex gelinine ra'iisul wasaaruhu waa ka yaabiye soomaalida u qudbeeyey wuxuuna yidhi haddaan ka hor waagii tataarka baqdaad waxaa ka dhacday in dadkii oo la dullaysto oo la bahdilo fayl la soo geliyo ka kadibna gabar yar inyuu timida tiri dhammaantiin fooraarsada si aan qoortiinna u gaaro ka kadibna ay tiraahdo seeftiyaad iska soo ilaabeen sidiinan sii ahaada ka kadibna iyo seefti soo qaadata dhammaantood madaxii uga wada jartay yakoo siduu u fooraara ummaddu haddii la dilo cabsiduna ka badatana saasay naqataa shabaabna waxay dadkaanya ku sameeyaan waa wixii tataarku sameeyoo kale hadda dadka iyagoo inya la bahdilay ay kacadahayaan iyo nimidaan naf ku afuufnayow yidhi mugaasay dhiig yeesheenoo hadda waa dagaalamaa war madaxweyne xasan sheekh al-shabaab uu u maahmaahay wuxuuna yidhi nin oday ah oo duqoobay oo tabar dhigay oo xanuunsan oo meel yaalla ayaa xaaska xaaskiisu u timid oo waxay tidhi dardaaran markaas buu wuxuu ku yidhi weli iskama quusan waa ka tagtay oo maalin kale inta ku soo laabatay waxay tidhi niyahow naf ma haysida dardaaran mar kaleo wuxuu ku yidhi haddana weli iskama quusana iga tag mar saddexaaday inta ku soo laabatay ee waxay tidhi niyahow aan u jeedo ma noolaa rabtida dardaaran odaga oo ahay nin aad u adduunya jeclaa mar kale wuxuu ku yidhi xaaskiisii iga tag weli iskama quusan haddana islaantii oo aad u xanaaqday odayga waxay ku tidhi war niyaw haddaadan iska quusan annagaa kaa quusanna iyo bini'aadam haddaad tahay dardaaran marka madaxweynuhu wuxuu yidhi shabaab waxaan leenahay haddii aadnaan iska quusan annagaa idinka quusannay oo dadkaa idinka quustay oo dalkaad dhibteen oo idinka quustay na dhaafa oo dardaarma oo dhinac naga mara oo lafihiinna kaliya u turoo naga badbaadsada wax ku qaadan maysaan wadaraha adduunke weydiiya culimada war waxa layidhi wan wan ilaa la gowraco indhihiisu cirka ma arkaan markaa nimanka khawaariijta ah ilaa ciribtooda la gooyo caqli ku soo noqon maayo walku akaljoogga waxaan dhihi koonkaba ilaah baale oo keenay aadmiga kalsoonida han kale buu shakhsigu sama ku keenaa kalamaan hayuurin sidii xaamid karasay ka qayb gala dagaalko u kaca waa kal diriireede war waa nugu dirtay dhegayso kalamaan warkii ay dhahdo shacabka loo duubo xog nadiifa weeyo dadkaa lagu karbaashaahe facebookyada haddii lagu arkoon gelinna yuutubka shargareeya suugaanta waa lagu madiixa war dadka nuguma diri karo kalamaan furunta waa jiraane dagaalkuna waa af adine ma waadan ogayn halyeeyada ku sugan aagga hore ee furunta doontaa oo ay ka mid yihiin hankool iyo caraysh iyo taash iyo tiam iyo qaar kaloo badan iyo qaar kaloo badan oo haddama waxaad na leedihiin kalamaan maxawisleyna waa ka war kalamaanee war ma haysiin baabuurkii shacabka beledweyne lagu gumaaday oo khawaarijta balaayada ku soo rartay canshuuraa laga soo qaaday buundada ku soo gudbaa la yidhi ragaana soo damiintiyaa la yidhi haddaani waxaan u arkaa kii canshuurta ka qaaday iyo kii waday iyo kan soo damiintay iyo kan soo raray waxba inay isdhaamin oo iskudembi yihiin waar waa ismadhaantay ee dhasheed warbawo beled weyne eh. dhinacna inuu nadiif hado dhinacna balaaya ku jidho ma dhici kadho war kalemaanay waxaa la yidhi eh. hurdadiiyo shabaabkii wax badan noo harsama diiday eh. ha la dilo markay dhalatay oo horarka loo jeestay hundur baa ka muuqdiyo inuu hoos u fooraree haliyeyadii ku baxay wiilashii horay u sii aaday sidii bay hujuum ugu wadaan hoote iyo layne halgankiyo dagaalkan socdiyo hawsha weli taagan hagrashiyo haddaan lagu banjarin hebelba waa seexday halhaleelna laysugu gurmado waa hirgelayaahe haraadiga markaan lay tegniyo habaqlaya walaalayaashooda kan iyaga u heelina gadaal naga haraataaya iyo kii hagaag noola wada la hubsa doonee gabadaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intaa barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo joogsanaynaa midkii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa ah, midkii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa midkii qaranimada dhowra ayaan dhaxalkiisa siinaa midkii qaranimada dhowra ayaan dhaxalkiisa siinaa weliba dhinac joogsanayna midkii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa midkii raba inuu dhantaalo ayaan dhudhunkiisa wiiqnaa dhgrayaandhilayna midkii dhacayaanka dhiirna midkii dhagrayaandhilaynaa

kii dhisay aan bulshada midba dhinac u jeedo inaan isku soo dhawayno bulshada midba dhinac u jeedo inaan isku soo dhawayno ayaynu ayaynu ku dhiiranaynaa ayaynu ku dhiiranaynaa bulshada midba dhinac u jeedo inaan isku soo dhawayno bulshada midba dhinac u jeedo inaan isku soo dhawayno ayaynu ayaynu ku dhiiranayna ayaynu ku dhiiranayna khayraadka dalkeena dhooban ciimanka yaaliyo badraalka midkii raba inuu la dhunto shisheeye u dhahobsan ayaa igiisaanbaneysanaynashisheeye u dhahobsan ayaa igiisaan baneysanayna khayraadka dalkeena dhooban raaliyo badraalka midkii raba inuu la dhunto shisheeye u dhahobsanaya dhiiggiisaan banaysananaa shisheeye u dhahobsanaya dhiiggiisaan banaysanaynaa shuruucday dhigteen dadkeenuna midkii dhoohaneen fahmaynin dhigtaan ugu sheegi doona dadkii kibir uga dhaqaaqana sharciga sharciga sharcigaan kula dhaadan doonaa shuruucday dhigteen dadkeennuna midkii dhow haneen fahmayn dhigtaan ugu sheegi doona midkii kibir uga dhaqaaqana sharciga sharciga sharcigan kula qaadan doonaa dadkoow dhammaaday oon dhabbaan ceel tegin midkiin dadkoow dhammaaday oon dhabbaan ceel tegin midkiin inuu ugu dhasha raba dhexdan u istaagi doonaa dhexdaal waistagi doonaa

ciidankoo israacsan na ayaa furayo diyaarsan dhammaystirayahay hubkoodu ayaa dhinaciina jooge ayaa dhinaciina jooge ayaa dhinaciina jooge ayaa dhinaciina jooge dhammaan dhammaan dhammaan dhammaan ciidankoo israa that you will get.